نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا في العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العلم wuxuu baab u yahay cilmigu fadliga uu leeyahay waxaan hore u soo marnay kitaabu lcilmi awal baab wuxuu ahaa baabu fadli lcilmi buu ah waana kala duwan yihiin oo halkaa wuxuu inoogu soo sheegay laba aayadood oo culimmada fadligooda ku saabsanaa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat iyo inamaa yakhsha allah min cibaadihi اlculamaa Eh, halkana wuxuu kaga hadlayaa cilmiga laftiisa fadliga uu leeyahy cilmigu fadliga uu leeyahy sidaa waa lagu tawjiihiyey oo halkaana waa fadlu lculamaa ciddii cilmiga xasilisay fadligeeda halkanna waa cilmiga fadligiisa sida bacdu ahlilcilmi ayaa waxa weeye u dhigay culimo kalena si kale ay u dhigaanoo waxay idhaahdeen halkaa waxaa lagaga hadlayey fadiilat lcilm fadlu lcilm oo ah fadiiladiis halkana fadlu lcilmi ay ziyaadat lcilmi cilmiga in la ziyaadsado alsdiyaad min alcilm waayo fadligu waa ziyaado sidaana waa lagu towjiihiyey qaala waxa uhi bukhaari xadaana saciid bnu cufayr awowgii baa loo nisbeeya saciid ibnu kaiir buu ah qaala waxa uhi xadaanii ley ibni sacd qaala waxa uhi xadaanii cuqayd ibni ibni caqiil alayli horeynuu soo mar can ibni shihaab aلzuhri can xamزة bni cabdillaahi bni cumar ibni اlkhaaab ana bna cumar radia allahu tacala canhuma qaala waxa uhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii alla ayaan maqlay qaala isagoo yidhi baynamaa xili ama bayna xili ana anigu naa'imun aan hurdo utiitu waxa la ii keenay biqadaxi laban koob caana abaa lai keenay fasharibtu waan cabbay xataa innii ilamaaya anigu la ara an arkayo arriya cokanaanta yakhruju ka soo baxaya isagoo ka soo baxaya fii adfaari ama yakhruju xaaluu yahay mid ka soo baxaya fii ay min adfaari ciddiyahayga uu ka soo baxayo uma acطaytu waan siiyey fadlii hambadayda cumar bna alkhaaab baan siiyey qaaluu waxay idhahdeen famaa awaltahu ya rasuul allah maxaad ku macnaysay rasuulkii allow qaala waxau hi alcilmu cilmiga ayaan ku macnayey yani nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku shabahay cilmiga wuxuu ku shabahay caana ayuu ku shabahay ama caanihii la tusay inuu cabayo ayuu ku fasiray nabigu calayhi salaau wasalaam cilmiga wajhu shabahuna waxa ka dhaxeeyana waa karat lintifaaci bihima labadaba nafcigoodu inuu badan yahay oo cilmigana waa lagu camalfalaa jannana waa lagu galaa danaha adduuniya aakharana waa lagu fahmaa eecaanuhuna waa nafci badan yahay hada linama alashbaax wa hada linamaai alarwaax sidaana waa li waxa weeye caanaha waa linamaai alashbaax habax waa jismiga wey jidhka ayaa ku kobca cilmigana arwaaxda ku kobacdo arwaaxda qulubta ayaa ku kobcaysa xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa cilmigu fadliga uu leeyahy waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa cumar bnu lkhaaab isagana fadiiladiisa xadiikii horena waataynu soo marnay qamiiska inuu jiidayo oo lagu macneeyey diin inay tahay laakiin taa macnaheedu maaha abi bakar inuu ka fadli badan yahay biijmaaci ahli lcilm abi bakar baa ka fadli badan laakiin isagaa kusoo xige nabigu wuxuu yidhi alayhi salaau wasalaam inii la ara riya laba macna lagu macneeyey yani cokonaantii oo shay macnawiya ah qofku inuu ka dherga cabitaankii cokonaantaasoo macnawiya laga soo qaaday wax maxsuusa oo la dareemayo sidaa waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey alriya bimacnaa maa yurtawaa bihi waxaan arkayaa caanihii lagu cokanaanayay la araa allaban yani oo ah maa yutarawa bihi wixii lagu cokanaanayay labadoo ku bannaanta lakiin waxaa mashhuura cokanaantii lafteedii inay tahay oo master tahay baabun wuxuu baabu yahay alfutya in la fatwoodo wa huwa waaqifun wa huwa muftigii waaqifun isagoo taagan cala daabati daabadii iyo wakhayriha hayrkeeda baabkan wuxuu kaga hadlayaa haddii fatwo ama la jawaabayo ama masale cilmiga la cadaynayo inay bannaan tahay gaadiidka fuushan inaad fatwooto qaala waxau hi bukhaari xadaana ismaaciil ibni cabdillaah ibni abi uways alaصbaxi qaala waxau hi xadaanii malik oo abtigiye alimaam malik can ibni shihaab can ciisa bni طalxata bni cubaydillaah waxaa dhalay صaxaabigii jaliilka axad اlcasharati اlmubashariina biاljanna طalxat bni cubaydillaah can cabdillahi bni camr bni اlcaas asalku waa ibni اlcaasi in la yidhaahdo oo yadan la sugo sidanina waa mashhuur ibn اlcaas in la yidhaahdo ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam waqafa waa istaagay fii xajat اlwadaac xajkii sagootinta ee waxa weeye nabigu xajiyey calayhi الsalaaةu wasalam waana xajka keliya u xajiyey wawadaca fiiha asxaaba saxaabadiisana uu sagootiyey sida inoo iman doonto kitaab alxaj biminan meesha minan la yidhaahda ayuu istaagay linnaasi dadka ayuu isu taagay yas'aluunahu xaal ay yihiin kuwa wax weydiinaya fajaahu waxa u yimi rajulu nin baa u yimi faqaala waxa uhi lam ashcur ma dareemin faxalaqtu waan xeertay qabla an adbaxa inta aanan gowraca samayn faqaala nabigu waxa uhi idbax gowrac walaa xaraja ay walaa ima wax dembigina kuma saarna fajaahu aharu mid kala u yimi faqaala waxau hi lam ashcur ma dareemin fanaxartu waan gowracay qabla an armiya inta aanan tuuran dhagax tuurkii qaala waxau hi irmi tuura walaa xaraja dhibina kuma saarna ay calayk fama su'ila nabiyu sal allahu alayh wasalam nabiga lama weydiin can shayin shay qudima la qadimay walaa ukhira la dibdhigay maalintaas ila qaal wuxuu odhanaya nebigu ifcal same walaa xaraja dhibna malaha xadiikan axkaamtiisu kitaablxaj bay inoogu iman doontaa insha allahu tacaala nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maalinta tobnaad xujaydu afar camaloo waaweyn bay qabtaan waa rami oo lagu bilaabaya siduu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam jamrada weyne jamrat lcaqaba ayaa toddoba dhagax lagu tuuranaya waxaa ku xiga dabxulhadyi hadigii in la gowraco camalkaasaa ku xiga waa maalinka iidka arafo waxaa ku xiga alxalqu aw itaqsiir baa ku xiga timaha in layska gaabiyo ama in la xiirto waxaa ugu dambeeya awaaf awaafu lifaadihi awaafu rukn awaafu ziyaara awaafkii weynaaye xajku uu lahaa afartaa camal wuxuu yihi nabigu calayhi salaau wasalaam litaahuduu canii manaasikakum qaabkan xajka u guta ha loo guto asalku waa sidaa in loo guto rad xaa ramyi iyo dabxi iyo xalqi iyo awaaf dabeedna waxaa dhacday sidii nabiga calayhi salaau wasalaam si ka duwan baa dadka qaar sameeyeen nabigay weydiiyeen alayhi salaau wasalaam isagoo mina jooga maalinkii tobnaad isla maalinkaas dabeedna nabigu alayhi salaau wasalaam riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan maalinkii koob iyo tobnaad inay tahay nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ugu jawaabay camalka kii la sameeyaba inaanay wax dhiba lahayn waana sida raajixa ah culimmada qaar baa odhanaya haddii laystaba mariyo dhiig baa kugu waajibaya laakiin sida xadiidkani tilmaamayo qofka waxba laguma laha maxalushaahidku hadda wuxuu yahay kitaabuulcilmiga markaynu ka hadlayno nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo gaadiidkiisa fuushan waqafa fii xajat اlwadaac hadda halkan laguma sheegin lakiin riwaayad kale inoo tilmaamay calaa baciir awr buu fuushanaa nabigu calayhi salaau wasalaam waana fatwoonay marka way bannaan istaag in lagu fatwoodo walow asalku uu yahay sida imaamu maalig ya ay leeyihiin walaa tuxadi aw mudajic aw fi ariiqi aw cala xaalin shaniic adoo xaalkaagu kaa kala daadsan yahay ama taagan ama soconaya iyo xaaladaha la ah, cilmi lama sheego oo lama gudbiyo laakiin waxaan leenahay nabigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam baahidaana keensanaysa in meel loo fadhiisto masjid la fadhiisto jaanis looma helay dadkuna acmaashii bay gudanayeen walaa yajuusu taakhiru lbayaani can waqti alxaaja xilliga caddaynta loo baahan yahayna lagama dibdhigo oo acmaashii baa lagu sugan yahay baabun wuxuu baab u yahay man ajaaba kii jawaaba alfutya futyada ku jawaaba biishaarat lyadi qacanta tilmaanteeda iyo warasi madaxa tilmaantiisa labadaa in lagu jawaabo qaala waxa uhi buhaari xadaana muusa bnu ismaaciil atabudaki qaala waxa uhi xadaana wuhayb wa wuhayb bnu khaalid albahili abu xaatim waxa uu leeyahay maa aclamu bacda shucbata aclama bاlxadiii minhu basri buu ahaa shucba amiir اlmuminiinna basri buu ahaa nin xadiidka ka yaqaana shucbo dabadeed wahayb ma hayo aan wahayb ahayn nin xadiidka ka yaqaana marka shucbo laga yimaado amiiru اlmuminiin ma jira buuri waa abu xaatim oo aimmadii waaweynaaye nin sahlan ma qaala waxau uhi xadaana ayuub ibna abi tamiima aلsakhtiyaani ikhtiyaani sukhtiyaani saddexeed waa ku bannaanta laakiin sakhtiyaani baa caana can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma cabdillaahi bni cabaas ana nabiya sal allahu alayh su'ila waa la weydiiyey fii xajatihi xajkiisa xijatihina waa ku bannaan tahay faqaala waxau ihi saa'ilkii dabaxtu waan gowracay qabla an armiya inta aanan tuuran fa wmaa waa ishaaray biyadihi acantiisa nabigu alayhi salaau wasalaam qaala waxa ui walaa xaraj dhibna ma laha yani acantuu nabigu ugu baneeyey alayhi salaau wasalaam kadibna wuxuu i wax dhiba ma laha qaala waxa uhi xalaqtu mid kala odhanaya xalaqtu waan xeertay qabla an adbaxa inta aanan gowracin oo gowraca hadiga aanan samayn fa wmaa nabigu waa u tilmaamay biyadihi acantiis walaa xaraj yani wax dhiba inaanay lahayn walaa xaraj miyuu nabigu ku hadlay mise tilmaantu ku kaaftoomay raawigani waxa weeye labadaba waa ixtimaalaysaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba israaciyey iyo inuu nabigu tilmaanta isticmaalay raawiguna inoo macnaynayo laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka laysu geeye dad badan baa u imanayay maalintii o dhan baa la weydiinayay aybna waa hadalahaan buu u bixiyay ifcal walaa xaraj qaybna nabigu acanta ayuu ku tilmaamayay eh, xadiika horuu la yahay laakiin xadiikana wuxuu tilmaamayaa oo loo baabaystay in lagu jawaabi karo tilmaan halkaad nacam ka odhan lahayd inaad acanta sidaa tiraahdo yani socodsii ya yo wixii lamida ah. tilmaan lagula fahmayo in tilmaan lagu jawaabi karo biduuni kalaam qaala waxau hi bukhaari xadaana almakiyu bnu ibraahim magaciisu waa calaa siiqat nisba almakiyu waana ragga ulaaiyaadka soo warinaya bukhaari shuyuukhda ugu abuu ka mid yahay almakiyu bnu ibraahim wuxuu hi lixdan sano lixdan xaj baan xajiyey buur lixdan xaj intaa maasha allahu baa la odhanaya laakiin wuxuu ka dabageeyey xajajtu iiina xajatan watazawajtu iiina mraatan lixdan dumarana waan guursaday lixdanna waan guursaday waxaa laga yaaba xaj walba mid buu guursanayay caalim weyn buu ahaa muxadi weyn buu ahaa xadaana almakiyu bnu ibrahim qaala waxaa uri ahbaranaa xandalة bnu abi sufyaan bni cabdاraxmaan alqurashi can salim ibn cabdlaahi bni cumar bn khaaab axad fuqahaai a qaala waxa uhi samictu aba hurayra radi allahu tacala canhu can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa ui yuqbad lcilmu cilmigaa la qabanaya wayadharu ljahlu jahliguna waa muuqanaya iyo wlfitanu fitnooyinku wayauru waa badanaya alharju isdhexgalka iyo isdilkuna waa badanaya qiila waxaa la yidhi ya rasuul allah wama lharju harjigu muxuu yahay faqaala nabigu waxa uu yidhi haakada sidaas biyadihi qacantiisa waxarafaha nabiguna waa leexiyey yani birtaa layska aslaya oo waa laysdilaya kaanahu yuriidu lqatl waxaad moodaa inuu u jeedo dil la isdilayo maxalu shaahidku waa ishaarada nabigu uu tilmaamay calayhi salaau wasalaam uu tilmaamayo in waxa weeye la islaynayo laakiin axaadiiskan shalay waxaanu soo marnay axaadiis la mida ah fitnooyinku inay badan doonaan cilmigaa la qabanaya jahliguna waa soo ifbaxaya waxaa inoo soo socda xadiiu cabdilaahi bni camr bn alcaas ina allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantazichu min suduuri alcibaad walakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa yacni cilmiga dadka laabahooda laga saari la ilowsiin maayo laakiin culimmadii baa dhimanaysa kadibna juhaal baa isu soo hadhaya taana waxaa ku sugan sidii baabka hore inoogu soo tilmaamayey inta waxa weeye culimmadu aanay dhammaan in la dadaalo oo cilmiga la faa'idaysto xilliba xilligu ka dambeeyana waa ka shar badan sharbadnaantiisa keenaya sida ibnu mascuud uu sheegayo kulamaa jahligu uu bato sharkaa badanaya cilmigu hadduu bato khayrka ayaa badanaya waa qaacida wey alharju asalkeedu waa in la isdhexgala wey almarju walikhtilaa wey laakiin hadda waxaa looga jeeda riwaayadku ay caddaynayaan qatliga ayaa looga jeedaa qaala waxau hi xadaana muusa bnu ismaaciil horaynu u wa atabu daki qaala waxau hi xadaana wuhayb ibni khaalid albahili qaala xadaana hishaam wa hishaam ibni curwa ibni zubayr ibni alcawaam aimmadii waaweynaaye xadiidka ayuu ka mid yahay can faaima waa xaaskiisa waxayna ahaayeen ilmadeer bay ahaayeen waa faatima bint lmundir ibni zubayr ibni alcawaam labadaba awow waxa u ah saxaabigii casharada ka midka ahaa azubayr ibnu alcawaam baa awow u ahaa wayna isqabeen oo hishaam wuxuu ka warinayaa xaaskiisa faatima ay ilmadeer ahaayeen saddexiyo toban sanana waa ka weynayd muddo saddexiyo radi allahu tacaala canhuma qaalat ataytu waxaan u imi caaisha walxaal hiya tusalli iyadoo tukanays walaasheed asma oo ka weyn baa u timi faqultu waxaan ku idhi maa shanu naasi dadka xaalkoodu muxuu yahay waayo kusuuf baa dhacay faashaarat ila samaa samada ayay tilmaantay caaisha way tukanaysaa weli waxaynu ku sugannahay baabkii tilmaanta jawaabteedu tilmaan bay noqotay faida naasu waaba dadkiiyo qiyaamun taagtaaganoo tukanaya faqaalat waxay tidhi subxaana allah caaisha salaaddii bay tukanaysaa subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan ilaahay salaadda in lagu xuso haddii la helo sababtii keenaysa way bannaan tahay haddaad hindhisto salaadda qofku inuu yidhaahdo alxamdu lilaah waa kullu dikrin warada sababuhu fi اsalaa fahuwa mashruuc xus kasta oo sababtiisu salaada dhexdeeda ay timaado waa mid lagu jideeyey wy laakiin ka kugu xiga yarxamuka ma odhanayo taasi khitaab bay noqonaysa laakiin adaa ilaahay mahadinaya laakiin hoosu dhig si aanu isu odhan khaasatan haddaad cilmi leedahay waa loo jawaabaya aanu kugu jawaabin qultu waxaan idhi haddaan asma ahay aayatun ay ahiya aayatun ma calaamadba faashaarat way tilmaantay biraasiha madaxeeda ay nacam haa madaxay ugu tilmaantay waayo inay hadasho dooni mayso salaaddii bay tukanaysa faqumtu waan istaagay haddaan asma ahay xataa tajallaani ilaa waxa weeye uu iga daboolay alkhashyu indhamadoobaad yacni qofku markuu muddo badan taagnaadee uu daalo ee uu ku sigto xaalada noocaasa ashi la yidhaahda laakiin may suuxin daal awgeed fajacaltu waxaan gudagalay asubu inaan ku shubayo calaa ra'si madaxayga almaa biyo faxamid allaha caza wajal ilaahay buu mahadiyey annabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wa anaa calayhi waa ammaanay aana waa caam xamdiguna waa khaas ana waa in wax la isku sheego shar iyo khayr labadaba faanaw calayhi khayra faanaw calayhi shara baa inoo soo socota waxaa looga jeedaa wax wanaagsan in laysku sheego xamdiguna waa anaaun bilkhayr faqad ayuu noqonaya waa tamiim bada takhsiis weeyi tacmiim bacda takhsiis xamida oo khaasa baa la sheegay anaa oo caamana ya waan saxsanaha waan saxsanaha faxamid allah baa khaasa wa anaana waa caam hadalkaan idhi muxuu ah waa tamiimun bacda takhsiis yani takhsiiskaa horeeya tacmiimkuna waa dambeeya naam uma qaala waxa uu idhi maa min shayin shay ma ahaanin lam akun aanan ahayn uriituhu mid la itusay ilaa ra'aytuhu waxaa laygu tusay fii maqaami booskaygan ayaa laygu tusay haddaanu taaganahay waa salaadalkusuufka dhexdeeda xata aljannata wanaar baa lay tusay ama xata aljannatu iyo wannaaru mar'iyataani jannada iyo naartuna waa kuwa lay tusay xatada haddii ibtidaa'iye laga dhigo aljannatu waa mubtada wanaaruna waa ku cadfan tahay khabarkuna waa macluum oo waa layska ogyahay xataa iyaga lay tusay haddii caaifo laga dhigana waa sida wanaagsan oo waxa weeye urituhu mafcuulkaas damiirka mutasilka ah ayaa lagu cadfaya xata aljannata baa lay tusay iyo wnaara naarta ayaa lay tusay fa uuxiya ilaya waa la ii annakum idinka tuftanuuna in laydinku imtixaanayo fii qubuurikum xabaalihiinna ay mila fitnati dajaal dajaal fitnadiisa oo kale mudaafun ilayhigibaa xadfan mila fitnati addajaal ama fitnati lmasiixi dajaal oo kala laydinku imtixaanaya in mudaafun ilayhiga la xadfo mudaafkii la idaafeeyeyna sidiisa loo daayo oo aan waxbaba laga bedelin oo uu ka dhigan yahay sidii mudaafun ilayhigu inuu joogo way bannaan laakiin waxa lagu shardinaya in wax lagu cadfo ka lagu cadfayaana uu la mid yahay labadaa shari buu leeyihi wayuxdafu aani fayabqa alwalu ka xaalihi ida bihi yatasilu bishari caطfin waidaafatin ila mil ladii lahu adafta alwala waxaad leedahay dahaltu ama jitu qabla wa bacda asalaati qabla keedii baa xadfan qabla asalaati wa bacda asalaati weeye waa taasoo kale wey mila fitnat masiixi dajaal oo kale ayaa laydin imtixaanaya aw qariiba min fitnat masiixi dajaal aw qariiba ama mid u dhow laa adri ma kala ogi ayu dalika kee qaalat asma asmaay ku qowshay ma qariiba mise mila waana isku macne min fitnat masiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa wax u dhow qariibana waa mudaaf fitnat lmasiixi dajaalla waa mudaafun ilayh mintuna waa zaaid oo mudaafka iyo mudaafun ilayhiga in wax la kala dhexgeliyo xarfu jar la kala dhexgeliyo naxwiyiinta qaar ka mida ayaa baneeyey cala hada alqowl ama aw qariiban nusakda qaar bay ku taallaa wax u min fitnat lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa wax u dhow masiixna waxaa loogu magacaabay il buu ilbaa masaxan saasaa loogu magacaabay ama dhulkuu masaxaya oo waxa weye maraya sidaana waa laakiin mamsuuxa ka fiican yuqaalu waxaa lagu odhanaya maa cilmuka bi hada arajul ninkan aqoontaadu leedahay waa maxay nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu rajul isugu sheegaya wixii uu ku hadlayey malagu markuu imtixaanka qaadayey ayaa la isticmaalaya waayo dee la dooni maayo in loo qisho la odhan maayo maa cilmuka bi hada nabiy bihada rasuul la odhan maayo taa isagaa laga sugaya inuu idhaahdo waa nabigayga waa rasuulkayga maa cilmuka bi hada rajul waa xikaayatu lafdi almalak wey faama almuminu muminku aw ilmuuqinu kii yaqiinsaday la adri ma kala ogi biayihima qaalat asmaa kooda ay asmaa ku qawshay ma kala garanayo fayaquulu wuxuu odhanaya muminku huwa isagu muxamadu muxamed weeye rasuul ullah waa rasuulkii alle jaana waa noola yimi bilbayinaat aayado cadcad buu noola yimi iyo wlhuda hanuun buu noola yimi ay faajabnaahu waanu ajiibnay wtabacnaa ay watabacnaahu waanu raacnay huwa isagu muxamadun aaaan isagu waa nabi muxamed saddex jeer buu ku celcelinaya fayuqaalu waxaa lagu odhanayaa nam seexo saalixan xaalaa tahay qof wanaagsan nam saalixan qad calimnaa waanu ogeyn in kunta inaad ahayd la muuqinan bihi mid yaqiinsanaya oo rumeeyey inaad tahay waanu ogeyn intu waa mukhafafatu min ahaqiila laamtuna waa faariqa bayna in annaafiya wa in almukhafafati min ahaqiila in kunta la muminan wa in maalikun kaanat kiraama almacaadini xilliyada qaar waa laga tagaa laamtaas laakiin waa waajib weeye wakhufifat in nafaqalla alcamalu wtlzam laamu ida ma tuhmalu warubama اstuغniya canha in bada manaطiqu araadahu muctamida wakiibnu mali u lahaa la muuqinan mid yaqiinsanaya inaad tahay waanu ognahay bihi nabi maxamed wa ama almunaafiqu munaafiqa miya aw ilmurtaabu kii shakiyey laa adri ma kala oge ayu daalika keedee qaalat asmaa asmaay ku qawshay kala garan maayo labada kelmadood fayaquulu wuxuu odhanaya laa adri ma ogi samictu naasa dadka ayaan maqlay yaquuluuna odhanaya shayan shay faqultuhu waan idhi xadiikan imaam lbukhaari wuxuu ku keenay baabka ah in lagu jawaabo tilmaan in lagu jawaabo waxaana tilmaantay caaisha radia allahu tacaala canha oo fa ashaarat birasiha annacam haabay ku jawaabtay baabu taxriidi nabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu baab u yahay nabiga guubaabadiisa wafda cabdilqays wafdigiisa uu guubaabiyey cala an yaxfaduu liimaana iimaanka inay xifdiyaan uu ku guubaabiyey iyo wlcilma cilmiga wayuhbiruu inay u waramaan man waraa'ahum cidda ka dambaysana oo ay u gudbiyaan wa qaala malik bnu lxuwayri waxa uu yidhi saxaabigii jaliilka ah qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam irjicuu u noqdo ilaa ahliikum ehelkiinna u noqda facallimuuhum bara cilmiga a qaadateen waa xadii inoo iman doona kitaabu salaa faaqamnaa cindahu ishriina leyla faqaala irjicuu ilaa ahliikum wa kunuu fiihim xadiikaas uu yii nabigu wuxuu ku guubaabinayaa cilmigay faaiidaysteen inay eheladoodii kula noqdaan yani baabkan kitaabucilmi baynu ku suganna cilmiga in la xifdiyo oo la gudbiyo labadaasaa loo baabaysta qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu bashaar waa bundaar naanaystiisu oo dhintay sanadku markuu ahaa isagay maxamed bn muana qaala waxa uhi xadaana gundar waa naanays waa muxamed bnu jacfar alhudali qaala xadaana shucba ibn اlxajaaj can abi jamra waa nasr bnu cimraan adubaci waynu soo marnay qaala waxa uhi kuntu waan ahaa utarjimu mid tarjuma bayna bni cabaas bni cabaas hortii iyo wa bayna annaas bayna bni cabaas bni cabaas dhexdii iyo wa bayna annaasi dadka dhexdooda yacni ibnu cabaas iyo dadka wax ka qaadanayaan u kala tarjumayay oo hadalka aan u kala qaadayay laba macnoba waa lagu macnayey luqadda dadka cajamtaa u macnaynay sidaa waa layihi oo waa haddii tarjamada lafdigeeda lagu qaado macnaha labaad mustamli buu ahaa sidaynu soo sheegnay oo hadalka ibnu cabaas buu gaadhsiinaya dadka gaadhsiinaya faqaala waxa uu ibnu cabaas ina wafda cabdilqays cabdulqays wafdigoodu ataw nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayay u yimaadeen faqaala waxa uhi man ilwafdu wafdigu maxay aw man ilqowmu ama qowmku waayo qaaluu waxay idhaahdeen rabiicatu weeye waa qolada rabiica la yidhaahdo alaikumuslam iska fadhiiso aan dhammeeya casharka ah. ah. ah. allah ku shaafiyo allah ku shaafiyo allo duceey allah ku shaafiyo shifaan caajilan laa yuqaadiru saqaman qaaluu waxay yidhahdeen rabiica faqaala waxau hi nabigu marxaban yani saadaftum marxaban meel waasica ayaad la kulanteen bilqawmi qowmkow aw bilwafdi ama wafdiga markii dambana salaam bay iska noqotay yani soo dhowaada wey hayra khazaaya kuwo hoogay xaalaydaan ahayn walaa nadaama kuwo qoomamaysanna xaal aydaan ahayn qaaluu waxay idhahdeen ina anagu naatiika waa kaaga imanayna min shuqatin baciida meel fog kaaga imanayna wa baynanaa dhexdayada iyo wa baynaka dhexdaada hada alxayu qabiilkan baa ahaaday oo min kufaari mudar waxa weeye gaaladii mudar ah walaa nastaiicu ma awoodna an naatiyaka inaanu ku nimaadno ila fii shahrin xaraam bil xurma leh oo la isnabadgeliya mooyaane xilli kale ku iman mayno famurna waxaadna amartaa biamrin amar nukhbiru bihi aanu u sheegno man waraa'ana dadka naga dambeeya nadkhulu bihi aljanna jannada aanu ku galayno faamarahum wuxuu amray biarbacin afar wanahaahum waa u diiday can arbacin afar amarahum wuxuu amray biliimaani biاllaahi caza wajal waxdahu xaal uu yahay keligii ilahi waxda qaaluu waxay dhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahiy rasuulkiisa ayaa wuxuu gogaalsano og qaala waxa uhi nabigu shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu wa iqaamu asalaah wa itaau zakaah wa sawmu ramadaan wa tucuu lkhumusa ay wa bian tucuu lkhumus waxaa kaloo la amray bian tucuu lkhumus ay wa aamurukum waxaan idin amrayaa bian tucuu lkhumus khumuska inaad bixisaan min almaghnami haniimada xaggeeda horenuga soo hadalnay wanahaahum waa u diga nebigu can weelka bocorka laga sameeyey iyo walxantami jalxadihii waaweynaaye cagaarnaa waa kuwii khamriga xilligaa lagu shubanayey iyo walmuzafati kii daamurka la mariyey qaala shucbatu wuxuu ihi warubama qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhaahda annaqiir kii la qoray ee laga qoray geedka timirta jiridiis ee weelka laga sameeyey warubama qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhaahda almuqayar ay almaliyu bilqaar kii la mariyey daamurka labaduba waa daamur wey alqaar wzift daamurka ayaa la yidhaahda qaala waxau hi ixfaduuhu nabigu xifdiya masaaishaan idin sheegay wa ahbiruuhu u sheega man waraakum cidda idinka dambaysana u sheegoo gaadhsiiya maxalushaahidku waxa uu yahay nabigu wuxuu ku guubaabinaya calayhi salaau wasalaam cilmiga ay faa'iidaysteen inay gudbiyaan awalan inay xifdiyaan ta labaad inay gudbiyaan labaduba waa guubaabo laa cilma ila bixifdin cilmi ma xasilayo la heli maayo ilaa la xifdiyo xifdiguna waa laba xifdu macna wa xifdu mabna xifdu macna wa xifdu mabna alfaadda in la xifdiyo yani bukhaariga inaad sidiisa u xifdido axaadiista oo xadiiska alfaadii la dhisay in la xifdiyo abcan macnihiina waa la socda ama macnaha inaad xifdido labadaba kii aad awoodayso waa inaad samaysaa laakiin mar walba xifdi baa lagaaga baahan inaad xifdido yani macne waxaynu uga jeednaa waxaad haysaa macnihii masalada macnaheydii baad haysaa nabiga inay ka sugan tahay calayhi salaatu baad haysaa laakiin erayadii ma haysid waa cilmi lafteedu cilmi dhagoodka kaynu u wax saalan ma haddii la yska hubo baabun wuxuu baabu yahay alrixlatu in loo rixlaysto fi lmasalai masaladii annaasilati soo cusboonaanaysay ee imanaysay iyo wa tacliimu ahlihi iyo ehelkiisa inuu baro ama baabu rixlati iyo wa tacliimi ahlihi haddii loo idaafeeyo hore waxaynu u soo marnay alkhuruuju fi alab اlcilm alabulcilmiga xadiikii qisadii muuse iyo khadir waa ti aynu soo dhaafaynay cilmiga in loo baxo alabkiisa halkana tiun baa la soo celiyey laakiin waxay ku kala duwan tahay kaasi caam buu ah alkhuruuju fii alab اlcilm cilmiga alabkiisa in loo baxo laakiin tani waxay tahay masale kugu taagan oo kugu laaqantay magaaladaad joogto cid kugu dhaanta haddii aad weydo inaad masale keliya safar aad u gasho si aad u soo faa'iidaysato waa fi lmas'alati اnaazila ilahay ma haddii hadda telefoonno iyo ka washington joogaa lagala hadlaya imailka iyo telefoonka wax badan baa fududaaday laakiin xiligaas de waa laysu soconay qaala waxa uhi xadaana muxamed bnu muqatil abuxasan almarwazi qaala ahbarana cabdullah wa ibn lmubaarak alxandali almarwazi imaamkii jaliilka ah qaala waxa uhi ahbarana cumar ibni saciid ibna abi xusayn annawfali alqurashi almaki min bani nawfal ibni cabdidaar buu ah qurashi buu ah qaala waxa uhi xadaanii cabdullah bni cubaydillaah bni abi mulayka nusiba ila jaddihi horaynuu soo mar can cuqbata bni اlxaari alqurashi annahu tazawaja waa guursaday cuqba ibnatan inan liabi ihaab ibni caiiz cusays ma ah ibni caiiz waa mukabar weeye inan uu dhalay abi ihaab inantana waxay ku sheegeen in la yidhaahda haniyatun haniye in la yidhaahdo faatathu waxaa u timi imra'atun haweeney baa u timi faqaalat waxay tidhi innii anigu isagoo aroosa qad ardactu waan nuujiyey cuqbata cuqba iyo walatii ti tazawaja uu guursaday yacni walaalaatiin xagga naaska faqaala laha cuqba waxa uu ku yidhi maa aclamu ma anaki adugu ardactanii inaad naaska nuujisay ma ogi taa ma hayo walaa ahbartinii horena igumaad sheegin kale inoo iman doona kitaab radaac in lala xidhiiday aala abi ihaab faamligii inantu ay ka dhalatayna iyadana in lala xidhiiday iyaguna ay yidhaahdeen maa naclamu ardacat saaxibatana inantayada inay nuujisay annaguna ma hayno meeshiina madmadowbaa soo galay farakiba ilaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla xaggiis ayuu u fuulay gaadiidkiisa bilmadiinati madiina yani xaal uu rasuulku ku sugan yahay madiina uu ku sugan yahay socdaal buu bilaabay fasa'alahu waa weydiiyey faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam wuxuu nabigu ugu jawaabay kayfa xaalku siduu noqonaya waqad qiila wlxaal qad qiila iyadoo sidaa lagu hadlay sidee buu noqonayaa waxa weeye galmada aad u galmoonaysaa yacni kayfa tubaashiruha kayfa tabqa calaa nikaaxiha sideebaad guurkeeda usii haysanaysaa sideebaad ugu galmoonaysaa iyadoo la sheegay inay walaashaa tahay xagga naaska qad qiila maa qad qiila in sidqan wain kadiba fama ctidaaruka min qowlin in qiila ida qiila fama ctidaaruka min qowli ida qiila yani haddii hadalba uu soo baxo in waxa weeye la is-ilaaliyo waa qadiyad muhima xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya saxaabiga loo yaqaana cuqbat bnu lxaari markuu masaladaa u baahday socdaal buu galay nabiga calayhi salaau wasalaam masaladaa uu ku soo weydiinayo yani taasi waxay guubaabo u sii tahay haddii hal mas'alo oo fiqiya iyo hal xukum xukumkeeda safar loo bilaabay yani cilmi iyo masaa'il iyo funuun iyo waxyaabo kaa maqan inaad rexlo u gashaa inay waxaweeye muhim tahay haddaad magaaladaad joogto cilmi cilmiyada ka mida aad ka weydo waxa weeye in safar loo galo oo loo rexlaysto masaladaas rexlada ayaanu ka faa'iidaysanayna amaa mas'alada naasnuujinta xadiidkan masalada ugu weyn ee loo daliishado gabadh kelii markhaati ma u mise u geli mayso aqwaal badan bay a'immadu ka leeyihiin waxa weeye imaamu axmed baa xadiidkan qaatay oo odhanaya gabadh keliya warkeedaa la qaadanaya laakiin culimmada kale waa diideen waxay idhahdeen gabadhan warkeedii lama qaadan ee waa min baabi alixtiyaad ixtiyaad iyo xalaal miirasho ayaa lagula talinaya laakiin macnaheedu ma aha walaaltinimadii gabadhaa warkeedoo keliya lagu sugay qole waxay leeyihiin laba gabdhood baa loo baahan qole waxay yidhaahdeen afar gabdhood baa loo baahan yahay qole waxay yidhaahdeen laba nin baa loo baahan yahay qole waxay yidhaahdeen nin iyo laba dumara ama laba nin ama afar dumaraa loo baahan yahay aqwaal baa ku sugan laakiin ascad nnaas bi lmasala imaamu axmed imaamu axmed xadiidka laysku waafaqay buu daliishanaya ama bukhaari ku sugan baabun wuxuu baab u yahay ama baabu tanaawubi fi lcilmi atanaawub waa kaltan weeye wuxuu baabu yahay in lagu kaltamo fi lcilmi cilmiga alabkiisa ay fii alab lcilmi laba ninoo tukaan haysta ayaa midina maalin tukaanka haynaya midina wuxuu aadayaa masjidkao cilmigu soo dhegaysanaya cilmigay ku kaltamayaan qaala waxau ihi bukhaari xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic alximsi qaala ahbarana shucayb ibn abi xamza can الzuhri maxamed bni shihaab xa qaala abu cabdilah waa bukhaari wey wa qaala bnu wahbin waa cabdulaahi bnu wahb alqurashi ahbaranaa yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab waana tafanun waayo sanadka bilowgiisa qaybta hore wuxuu ku soo sheegay can izuhriyi qaybta labaadna muxuu isticmaalay can ibni shihaab waana nin keliya ya waxa weeye waa tafanun fi lcibaara can cubaydillaahi bni cabdillaah bni abi thawr alqurashi annawfari cubaydillaahi bni cabdillaah ibni abi mulayka can ibni cabaas baa aad u badan cubaydillaahi bni cabdillaah ibni cutbata bni mascuud axad alfuqahaai sabca can ibni cabaas iyaduna waa badan tahay laakiin cubaydillaahi bni cabdillaah ibni abi thawr can ibni cabaas bukhaari oo dhan halkaa xadiis baa loo haya mid labaad maleh waa nin gaara wey waa qurashi nawfaliya can cabdilaahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma can cumar bn اlkhaaab axaabi can axaabi cabdulahi bn cabaas iyo cumar qaala waxa uu cumar bn اlkhaaab kuntu waan ahaa ana aniga iyo wajaarun jaarun lii jaar aan leeyahay oo min alansaari ansaar ka mida waa citbaan bnu maalik baa lagu sheegay citbaan bni maalik fii bani umayata bni zayd halkaasaanu ku sugnay yani qolada bani umayata bni zayd la yidhaahdo xaafadooda ayaanu deganayn wa hiya xaafadaasi min cawaali madiina madiine xaggeeda sare wey waa dhinaca koonfur weli waxaa loo yaqaanaa cawaali baa loo yaqaanaa haddana waxaa u badan shiicada ayaa u badan qolada nakhaawilada la yidhaahdo annahli nakhaawila oo laga keenay timirta inay ka shaqeeyaan beeraha ayaa ku badan xilligii nabigana calayhi salaau wasalaam geetimaraydka ayaa ku badnaa qoladaasaa ku badan mar la degayo markay laamiga nagu soo maraan wayna lacnadi jireen ya intuu gaariga kuu joojiyo lacnatullah caleyk markuu kuu garto inaad tahay ahlu sunna tahay madiine xaafad bay ku leeyihin awaali laakiin waa lala degany wa hiya min cawaali lmadiina madiina cawaaligeeda ayay ka mid tahay abi bakarna waa deganaa wa kunnaa waanu ahayn natanaawabu kuwa ku kaltama annuzuula degitaan calaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle lagu soo degayo loo imanayo si looga faa'idaysto yanzilu waa degaye yowman maalin buu degayay xagga nabiga calayhi salaau wasalaam citbaan wa anzilu yowman anna maalin baan degayey oo soo dhaadhacay maalmaha kale maxay qabanayeen waxa wey way ganacsanayeen kunaa nusaawilu tijaara waxaanu ahayn ka shaqeeya busineska iyo ganacsiga faida nazalat faida nazaltu marka aan soo dego jituhu waxaan u keenaya ninkaas bikhabari dalika alyowm maalintaa warkeeda ayaan u keenaya wixii dhacay oo min alwaxyi waxyi ah iyo wahayrihi waxyaabaha kale waida nazla haddii uu dego facala mila dalika saasoo kaleu samaynay fanazla waa degay saaxibii alansaari baa degay maalin yowma nowbatihi maalinta kaltankiisa maalintii u lahaa buu degay maalintuu kaltanka u lahaa fadaraba waa garaacay baabii albaabkayga darban shadiidan garaacitaan adag oo daran faqaala waxa uhi aama huwa ehelkiisuu la hadlaya yacni cumar bnu khaaab ma jooga am mawjuudun huwa halkan ma jooga fafaictu waan argagaxay fakharajtu ilayhi waan u soo baxay muxuu u argagaxay xadiikoo dhammaystiran baa inoo iman doona insha allahu tacaala kunaa natakhawafu malikan min muluuki khasaan waxaanu ka biqi jirnay xilligaas nin waxa weeye boqoradii khasaan ka mida ah oo doonaya madiine inuu ku soo duulo iyo muslimka taasaanu ka baqayn na wuxuu u maleeyey xaaladii inuu ka waramayo oo duulaankii uu soo socdo fakharajtu ilayhi waan u soo baxay faqaala waxau qad xadaa waxa dhacay mrun caiim war weyn dhacay xaal weyn baa dhacay qaala waxau hi fadahaltu calaa xafsa waa inantiisii wey qaala yani qisada waxaynu soo wadnay ninka warkiisa in laga sheekaynayo laakiin cumar bnu khaaab baa meesha soo galay qaala ay cumar cumar waxau hi fadahaltu waan u soo galay calى xafsata binti cumar ibn اlkhaaab faidaa hiya waabayado tabkii ooyeysa faqultu waxaan ku idhi طallaqa kuna rasuul اllah rasuulkii alla miyuu idin furay qaalat waxay tihi laa adri ma ogi uma dahaltu calى nabiyi sal اllah alayh wasalam nabigii baan u soo galay faqultu waxaan ku idhi wa ana qaa'imun anigoo taagan aطallaqta nisaa'aka xaasaskaaga miyaad furtay qaala laa maya buui nabigu faqultu waxaan ku ii allaahu abar waa farxad wey ilaahaybaa waxa wey wax walba ka wey allaahu akbaru min kulli shay maxalu shaahidku waxa uu yahay qofku haddii xitaa u mashquulo oo dad badan oo doonaya darsigan inay yimaadaan waxa weeye xilligaas ciyaal baan ka dhegaystaa qur ka dhegaystaa xilligaa meheradaan furaa waa xilliga suuqaygu oo yahay in waxa wey uu isku daya xilligaas cid ku sima ah inuu xitaa samaysto cumar bnu khaaab iyo citbaan bnu maalik iyagoo danahooda iyo ganacsigooda ay iyagu ku qabanayeen waxawe eh, ka shaqaysanaya ayaa waxay ku kaltamayeen inuu midi maalin howlaha adduunyo sii wado midina cilmiga uu sii faaiidaysto yani midina adduunyadiibuu u kasbanaya midina waxawe cilmigiibuu usoo faaiidaysanaya labadii way isdhaafsanayeen markay isu yimaadaan nina faaiidadii adduunyuu keenay midna faaiidadii aakhiro ayuu waxaweye keenay waa qorshaha lagu darsada wey cilmigu tadxiyu u albani raxmat ullaahi calayh yani saacadooluu ahaa dhallinyaronimadiisii xaas iyo markuu soo kallaho ee laba saddex saacadood uu sameeyo ee uu is idhaahdo intani yowmiyihii biilka waa kuugu filan tahay dukaanka intuu xidhu maktabadda gelay oo maalinoo dhan uu ku mashquulay dabeednada ilaa hadda ilaa qiyaami saaca sidaa nawowi loo hadalhayay baa loo hadalhaynay maktabad dhan buu iska leeyay maktabatlalbaani markaa dee sahal ma markuu dhimanayay baa albaabadii adduunyada loo furay jaaizatlmalik faysal waa ti la siiyey adduunya macna leedahayna way isugu timi laakiin waxa ka weyn ilaahay agtiisa waxa uu ka helayo iyo sunada nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu qabtay adduunya gunteed gaari mayno ya dadku de waxa weeye wada noqon maayaan aqniyo wada noqon maayaan ya haddaad waddo lixdan sano daabshiil in la wada noqdoo kale la wada gaari maayo waa arkaysaan waxa weeye laakiin tan hubo iyo mustaqbalka weyn in aad loo daneeyo tan kalena in lagu dhinac wado sidaa cumar iyo citbaan ay samaynayeen adduunyadoodana waa wateen cilmiga iyo aakhirana waa ka shaqaysanayeen baabun wuxuu baabu yahay wati badan bay dhimanshehkaadi baabun wuxuu baabu yahay aladabu in lagu cadhoodo fi lmawcidati waano iyo wtacliimi tacliim idaa ra'aa hadduu arka maa yakrahu wuxuu dhibsanayo yani ma bannaan tahay in la cadhoodo adoo macallina oo cilmi qaal waxa uu yidhi xadaana muxamed bnu kaiir alcabdi qaal ahbarana sufyaan wa athawri can ibni abi khaalid wa ismaaciil bni abi khaalid horaynuu soo mar can qays bni abi xaazim can abi mascuud alansaari albadri cuqbat bnu camr qaala waxa uhi qaala rajulu yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow laa akaadu ku dhowaan maayo udriku salaata salaadda inaan soo haleelo mima yuawilu bina fulaan waxa uu nagu dheeraynayo ninka hebel la yidhaahdo yani sida uu ninkaasi noogu dheeraynayo waxa weeye salaada waxaan ku dhowaanaya inaanan soo gaadhin riwaayaadka qaar baa waxay leeyihiin inii la ataaharu min asala salaadan kadib dhaca mima yuiilu bina fulaan sida uu noogu dheeraynayo hebel oo macnuhu yahay yani markaan ogaaday ninkaasi salaada inuu dheereeyo waan ka dhacaa oo waan gaabiyaa ilaa waxawey salaaddu ay ka soo dhowaanayso ilaa aan ku sigta salaaddu inay dhaafto oo iga tagto fama ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam arag nabiga fii mawcidatin waano ashadda hadaban ka cadho daran min yowmaidin maalintaas faqaala waxau yidhi ayuha nnaas adiyahow inakum idinku munafiruun kuwa dadka didinaya ayaa tihi iyo diinka iyo cibaadada ka didinaya faman axadkii sallaa binnaas dadka tujiya falyukhafif ha fududeeyo faina fiihim waxaa ku guda sugan almariida mid xanuunsanaya iyo wdaciifa mid taag daran yaanu xanuunsanaynba xanuunba yaanu qabin gaboobay oo kale maalan mid daciifa ayaa ku sugan oo istaaga badani u dhibayo iyo wadalxaaja mid dan leh oo wax ka dayacan yihiin xadiikana wuxuu inoo tilmaamaya salaadu inoogu iman doona salaada in la khafiifiyo nabigu alayhi salaau wasalaam inuu cadhooday masaladaasuu inoo tilmaamaya way bannaantahay xaqna waad u leedahay inaad cadhooto ardayda aad ku cadhooto oo cadha ay kaa muuqato waanada aad ku cadhooto xumaanta la samaynaya aad ka cadhooto xaq baad u leedahay laakiin waxa kaa soo baxaya wax wanaagsan waa inuu noqdo sida nabigu tilmaamay xadiikii sunanta ku yimi walaa aquulu ilaa xaqan xaq waxaan ahayna iga soo bixi maayo xataa haddaan cadhoodo qaal waxa ui xadaana cabdulahi bn muxamed almusnadi musnad ayaa loo nisbeeyey lanahu kana yusnid aaadii almusnadi qaal waxa ui xadaana abu caamir wa cabdilmalik bni camr alcaqadi horaynuu soo mar qaal xadaana sulaymaan bnu bilaal almadini can rabiica bni abi cabdiraxmaan oo lagu naanayso rabiicat ara'yi nin aad u maskax badanoo u talo badan buu ahaa iyaaka hawla adu isticmaala imaam maalik shiikhiisii wey can yaziid mawla lmunbaci can zayd bni khaalid aljuhani ana nabiya sal allahu alayh wasalam sa'alahu waa weydiiyey rajulu ninbaa weydiiyey can luqaati luqaada ayaa la weydiiyey sidaasaa ugu caansan luqaa in la yidhaahdo bidami llaam wa fatxi lqaaf ibnu maalik waxau hi afar luqana waa kuugu bannaan tahay luqaaatun waluqatun waluqaa walaqatun maa laaqitun qad laqata nacam luqaata iyo luqda iyo luqata iyo laqat afartaa luqo laakiin waxaa ugu caansan alluqata saalahu rajulu nin baa weydiiyey can luqatati wuu weydiiyey baadidii faqaala waxa uhi icrif garo wikaa'aha xaigeeda xaiga ama dunta lagu xidhay aw ama qaala waxa uhi wicaaha weelkeeda wa cifaasaha kiishkeeda kiishka lacagta lagu gurto uma carifha iyaboo sanatan sanad sanatan sanad yaboo uma istamtic biha ku raaxaysto oo waxa weeye isticmaal fain jaa haddii uu yimaado rabuha kiilaha saaxiibkeed faaddiha ilayhi u gudbi xataa haddaad yeelato toban sano ka bacdi hadduu yimaado waad u celinaysaa haddaanu imanna waad yeelanaysa qaala waxa uhi fadaallat libil baadida geela ka waran faqadiba nabigu waa cadhooday waayo geela xukumkiisa horaa loo sheegay ama in geela la haleeshiiyo baadidii luntaye dayacnayd ayuu nabigu ka cadhooday labadaba waa la yidhi xata xmarat ilaa ay casaatay wajnataahu labadiisa dhaban ay casaadeen aw ama qaala uu yidhi ixmara waxaa casaaday wajhuhu wejigiisoo dhan baa casaaday faqaala nabigu wuxuu uhi adiga iyo baadida geela maxaa kuu sugnaaday yani maxaa kaa galay macaha maceeda waxaa ahaaday siqaauha waxa weeye biyaheedii oo looga jeeda hadda caloosheedii ay biyaha ku qaadanaysay yani calool ay biyo ku sidato ayaa la socota wa xidaauha khufkeeda ama cagaheedii ayaa waxa weeye la socda oo maceeda ah yacni masaafo badanna waa soconaysaa biyo badanna way xambaarsan tahay oo muddo iyo maalmo ay waxa weeye ku moodo tarid way arooraysaa almaaa biyaha watarca waa daaqaysaa ashajara geedaha fadarha ka tag xataa yalqaaha rabuha ninkii lahaa ilaa uu kala kulmayo waayo ugaadha nooceeda yaryarna way iska celinaysaa ceel iyo wixii la mida inay ku dhacdana looga biqi maayo haddaanu deceel weyn ahayn qaala waxau hi nabigu ninkii fadaallat lhanam baadida geela ka waran qaala wuxuu hi laka aiga aiga adiga ayay ku sugnaatay aw liakhiika ama walaalka aw lidi'bi ama yeyga ayaa iskaleh markaa qaado qaadashadana waxaa looga jeedaa qaadashadii yaboohu la socday xataa haddii yaboohaasi dhammaadana kii lahaa yimaadana la magdhabayey ee qaadasho weligaae oo abadiya ma ah wallahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina muxamed waalih wsaxbih wslm daqiiqadaha hadhay waa ogeysiis baynu bixinayna